caddahay an icbudullaaha bian aquula lakum inaan idinku idhaahdo aan idinkugu digaa ucbudullaaha allaah caabuda wataquuhu allaah ka baqa wa adiicuunii anigana yadeeca yakfir lakum waa uu idin dhaafaa markaas allaah min dunuubikum dunuubtiinna wax ka mid ah wa yu-akhirkum dibna waa idinkugu dhigaa ilaa ajalin muddo intii laga gaaro ajalkoo musaman la magacaabay inna ajalallaahi ilaahay ajalkiisu idaa jaa'a marka uu yimaado laa yu'aqaru dib looma dhigo low kuntum haddaad ahaa lahaydeen taclamuuna inaad og tihiin la aamantum waad rumay lahaydeen allah subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga warramayaa addoonkiisii rasuulkiisii nabiyullaahi nuux calayhi salaam ilaahi weynaa inuu u diray qoomkiisii nabiyullaahi nuux waa walu rasuulin ursila ila albashar banu aadan gaaloobay rasuul loo diray isaga ugu horreeyey nabiyullaahi nuux calayhi salaam aa ugu horreeyey nebi aadam nabi alluu ahaa xawaa gabar mu'minadahay aheed carruurtoodu mu'miniinay ahaayeen cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi ilaa toban qarni dadku islaamnimay ku sugnaayeen sidii loo joogay suuraddaana lagu caddeeyeye markii dambe ayaa shirkigu yimid dadkii ugu horreeyey ilaahay u shariig yeelee gaalooba ayaa loo diray nabiyullaahi nuux calayhi salaam bismi illaahi ilaahay magaciisaan suuraddan ku bilaabaa allahaasoo arraxmaani naxariista caamkaahee guude addoommadu wada haystaan naxariista allahaasoo arraxiimi naxariista khaaskaahee mu'miniintu haystaan naxariista qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi innaa annagu arsalnaa waa dirnay nuuxa nabiyullaahi nuux ilaa qowmihi qowmkiisiiyaan u dirnay an andir bian andir dig ayaana la dirnay antu waa masteriya markaas an andir bian andir qowmaka qoomkaaga u dig ayaan la dirnay min qabli an yaatiyahum intuusan u imaan u dig cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun xanuujiya cadaab khatara intuusan u imaan u dig oo cadaabkaale intuusan ku soo degin ha toobad keeneen oo shirkiga iyo kufriga iyo macaasidaa ka hareen waxaad uga digtaa kufriga iyo shirkiga iyo macaasida cuquubo inay ka dhalanaydo adduun iyo cadaab aakhiro nabiyullaahi nuux calayhi salaam sida ambiyada kaleba ay ahaayeen amarkii alluu qaatay waana u digay qaala nabi nuux wuxuu yidhi yaa qawmi tolkaygiiyo innii aniga nadiirun mid digaya ayaanahay lakum idinkan idin digaa digid digaha digahaasoo mubiinu bayinu nadaarati digidiisu ay cadahay hadalkaygu waa waadix waxa aan ka reebaya waa wax cad waxa aan idin amra waa wax cad ka hara inaad ilaahay cid kale garab dhigtaan oo u shaliig yeeshaan ka hara ilaahi ilaahay weynaa ku kufridaan ka hara ilaahay inaad caasidaan digiddaani midiga waadix weeye waxa aan idinkugu yeedhaana waa waadix waa wax cad allah keligiis caabuda waxa aad ku cibaadaysaydana aniga iga qaato aniga igu adeeca ee hawadiinna iyo rabitaankiinna ka qaadanina si cad u ugu digay anicbudullaaha antu waa tafsiiriya anicbudullaaha ay bian aquula lakum inaan idinku idhaahdaan idinkugu digaa ucbudullaaha allah caabuda anicbudullaaha allaah caabuda inaan idinku idhaahdo sidaasaan idin kugu digaa alla keligiis caabuda oo ka hara waxa aad garab dhigaydaan wattaquuhu allah ka baqa oo wuxuu idin amraana sameeya wuxuu idinka reebayana ka hara ilaahay ka baqa wattaquuhu allah ka baqa maxaarimtiisa ka taga dunuubta ka fogaada wuxuu idin amraa sameeya wa adicun anigana ee adeeca oo markaas aad waxa weeyaan ilaahay ka baqaydaan hawadiinna allah uga baqinina taas wax tarto sida kula fiican inaad allah uga baqdo wixii kula foon xunna aad ka tagto wixii kula qurxoonna aad samaydo maya anaa rasuulo alla isoo dira waxa alla lagu caabudaya anaa idiin sheegaya alla uga baqa sidaasuu leeyay wa adiicuuna aniga i adeeca waxa aan idin amrayo fii aamurukum bihi wa anhaakum canhu waxa aan idin amrayo iyo waxa aan idinka reebayo aniga igu adeeca oo wixii anigu aan amrana waa xaqii waxaan idinka reebaana waa baatilkii ee wixii caqliyan idinla fiicnaadaa xaq maaha wixii caqliyan idinla feol xumaadaana baatil maaha sidaas weeye dariiqada ambiyadu qofka waana ambiyada dhan saasay amri jireen waxay dhihi jireen allah ka baqa aniga i adeeca saasay rasuulku dhihi jireen allah ka baqa aniga i adeeca oo alla kabaqidda haddii wixii kula fool xumaada aad ka tagto wixii kula qurxoonaadana aad samaydo adugu waa u malayna inaad alla ka baqaydo laakiin maaha alla ka baqidii alla kuu diray maahan taas ah, waxaadna ku ceeboobayda ilahay marka la hortago waxaa la rabaa waxaad uga baqdaa calaa dariiqi nubuwa nabinimada wadadeedan raac saasuu markii uu amray wanaaggii xumaantii ka reebay abaalmarintoodii uu sheegay yakfir lakum wey allaah caabude yakfir lakum waa idiin dhaafaahe ay idaa facaltu maa amartukum bih wa sadaqtu maa ursiltu bihi ilaykum had marka aad samaydaan wixii laydin amray oo aad rumaydaan wixii layla soo diray yakfir lakum allah waa idin dhaafaa min dunuubikum min dunuubikum saddex qowlaa ku jirta saddexda qowlba xaafidka ah iraaba saddexdaba icraaboodba in mintaa la yidhaahdo waa silo minta waa silo in la yidhaahdo luqada carabigana waa ku soo aroortaa xuruufta xarfujarka isagoo zaa'ida sidaa qad kaana min madarin ay madarun carabtu saasay yidhahdaan qad kaana min madarin mintu waa silo oo faacilkiiay ku jirtaa marka minta in la yidhaahdo waa zaa'idoo la yidhaahdo yakfir lakum alla waa iniin dhaafaa min dunuubikum ey dunuubakum dunuubtiinoo dhan uu iniin dhaafaa lianna alislaama yajubu maa qablahu maxaa yeelay islaamnimadu wixii ka horrayday way goydaan dunuubtii ka horraydoo dhan waa baabi'daa laakiin xagga markii la joogo naxwada iyo luqada carabiga minta marka la siyaadinayo laba shardiyay leedahay horta nafyi waa inuu ka horeeya isimka lagu siyaadinayna waa inuu nakiray hadda labadii shardiba lama hayo laakiin calaa madhabi aqfasha markaas lagu socdo aqfasha wuxuu qabaa labada shardi shardi maahane waa uu sida badan ee ayadoo macrifaysimku yahay muhbatna uu yahay la geli kara calaa madhabi aqfasha le qowlka labaad waa in la yidhaha mintu waa bimacnaa can aayadduna ma sheegaydo dunuubtii qaar in la dhaafayo dhammaan in la dhaafayo sheegayda iyadoo mintii xarfu jar asliyad laakiin waa bimacnaa can yakfir lakum allah waa idin dhaafaa min dunuubikum can dunuubikum dunuubtiinna xaggeedu ilaahay idinka dhaafa macnaha saddexaad waa in la yidhaha mintu waa xarfuljar asliya waana tabciidiya maxaa yeelay qofka hadduu soo islaamo xuquuqda lagu leeyahay waa labo wax alla wixii dembihu ilaahay ka galay waa loo dhaafa laakiin xuquuq banu aadam haddii lagu lahaa waa laga raba oo qofkan hadduu xoolo islaameed dhaco oo uu soo islaamo oo uu yimaado xoolihii islaam inta agga dhigto xoolo islaam inta dhaco agga dhigta yidha khalaas waa islaam u rabaa xoolaha in loo daay ma laga yeelay waxaa la leeyahy islaamnimadu waa aqbal laakiin xoolaha islaam iska dhig marka dulmiga loo geysto banu aadanka oo qofkaanu dulmiyey waa laga rabaa inuu ka laabto waxa loo dhaafayana dhammaan dunuubtii uu allah ka galay sidaasna waa qowlka saddexaad yakfir lakum allah waa idin dhaafaa min dunuubikum dunuubtiinna wax ka mid ah wa yu'akhirkum dibuuna idinkugu dhigaa ilaa ajalin muddo intii laga gaaro ajalkaoo musaman la magacaabay oo macnaheedu uu yahay haddaad rumaydaan ciqaabkii adduunka laydinku halaagi lahaa alla dib u idinkaga dhiga ilaa aad waktigii mowdka laydinkugu talagalay ku dhimataan waqtigaas asaga wax laakiin haddaadnaan rumayn ciqaab degdeg ah adduunka allaydinku dhufano idinku halaaga wa yu-aakirkum dibu allaydinkugu dhigaa ilaa ajalin muddo intii laga gaaro ajalkaoo musaman la magacaabay oo ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaalaa wuxuu idinkaga dibdhigayaa ciqaabkii uu idinku halaagi lahaa ajalka musamankaana waa ilaa mowtikum waa waqtigii aad dhimo lahaydeen xaafidku wuxuu yidhi wqad ystadilu bihadihi اlaayati man yaquulu ina aacata wاlbira wasilaة الraximi yuzaadu biha fi اlcumuri xaqiiqatan waxa weyn aayaddan waxaa gelishadeen culummada yidhaahdeen daacada iyo biriga iyo qaraaba xidhiirinta cumriga xaqiiq ahaana loogu siyaadiya qofka cumrigiisa xaqiiq ahaana loogu siyaadiya ilaa cumrigaa la siyaadiya culummadu laba qowlay keliya qaar waxay leeyihin cumrigii alla kuu barakayna markaad aragto cumrigaa la siyaadiyaa waxaa loola jeeda allah kuu barakayna oo waxaad arkaydaa qof boqol sano noolaa oon waxba qabsan boqolkii sano ka khasaaren eh, waxa weeyaan halaagsamay naar gelay qofna waxaa dhacda wakti yar uu noolaa waktigiiya ilaahay waafajina iimaan iyo daaco iyo taqwo markaasuu darajaadka ugu sarreeya dadka dega ka mid noqona markay barakadu cumriga la siyaadiyo ahlcilmiga gabal waxay leeyihin ilaahay wuxuu ku waafajina inaad cumrigaaga ka faa'iidaysato waa siyaado qaarna waxay leeyihin maya siyaadadu xataa xaqiiq ahaana loo kordhina xaqiiqa ahaan aa qofku markuu baari noqdo daacadda ilaahay ku dadaalo qaraabadana xidhiiriyo aa loo kordhina aayaddanna waa ka mid aayaadka loo deliishado aayadda waxaa alla noogu caddaynaa haddaysan xaqa raacin ciqaab deg degah alla ku dhufano halaaga hadday xaqa raacaanna diba loogu dhiga Ah, markaasay si caadiya u dhimanayaan waqti u qoranoo loogu talagala inay ku dhintaan loogu talagala inay ku dhintaan marka horaana loo qoraya hadday xaqa rumeeyaan waqti hebelay dhimanayaan haddii ka horna waqti ka horeeyaa la halaaga labadaas qoraal malaa'igta warqadaha ay hayaana lagu qoraa amaa looxulmaxfuudka asalkaa ku qoran wax laga bedelima waxaa ku qoran inay xaqa diidi doonaanoo la halaaga iyo inay inta rumeeyaan dib loo dhiga labada midka ay noqonaydo waaqic ahaan kaasaa ku qoran isaga wax lagama bedelo lux maxfuudka ah, waxba lagama bedelo isaga ilaa wuxuu yidhi subxaana inna muddada ilaahay qofka u qabtay oo ilaah ugu talagalay qofkan inuu ku dhinto idaa jaaa marka uu yimaado laa yu'aqabu dib looma dhigo low kuntum haddaad ahaa lahaydeen taclamuuna inaad og tihiin xaqiiqadaas la aamantum waad rumay lahaydeen ee jahli ayaa idin haysta qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi nuux calayhi salaam rabbi yaa rabbi rabbigaygiio innii aniga dacowtu waa u yeedhay qowmii tolkaygii leylan habeen iyo wa nahaaran maalin falam yazidhum uma siyaadin ducaa'ii u yeeridaydii ilaa firaaran cararid oo min alxaqi ay ka cararaan maahani wa innii aniga kulamaa dacawtuhum mar kastoon ugu yeedho ilaliimaani iimaanka litakfira lahum si aad ugu dembi dhaafto jacaluu waxay yeelayaan asaabican farahooda fii aadaanihim dhegahooday yeelayaan lianlaa yasmacuu maa adcuu ilay si aysan u maqlin waxaan ugu yeedha wastakshow hiyaabahum dharkoodana way isku daboolayaan lianlaa yarawni si aysan aniga dhanba ii arag وأصروا ودائميا على ما هم فيه من الشرك والكفر وحين الدائميا وكسغنانيا وحي أي كسغنايين وكفرق يا شركك واستكبروا وإسكوين سينيا عن, ال... عن اتباع الحق حق إني راعنا وإسكوين سينيا واستكبروا وإسكوين سينيا عن اتباع الحق استكبارا إسوين سينيا uma inii aniga dacawtum qoomkaygii waa u yeedhay jihaaran sicadan ugu yeedhay uma inii aniga aclantu waa u muujiyey sawtii dhawaaqayga waa u muujiyey lahum qoomkii wa asrartu waa ku qarsaday lahum qoomkii israaran ku qarsiyo hoosna waa ula hadlay korna waa ula hadlay hoosna waa ula hadlay faqultu waxaan idhi istaqfiruu dembi dalba rabbakum rabbigiin innahu rabbigiin kaana wuxuu ahaaday khafaara mid dembi dhaaf badan yursili samaa'a roobkiiu ilaahay diraya calaykum korkiinna midraaran xaale uu yahay mid darar badan wayumdidkum wuxuuna idiin siyaadinayaa biamwaalin maalyaal wa baniina wiilal wayajcal lakum wuxuuna idiin yeelayaa jannaatin beerageeda leh wayajcal lakum wuxuu idiin yeelayaa anhaaran wabiyaal maa lakum maxaa idiin sugnaaday laa tarjuuna xaalo aadnan ka baqayn lilaahi allah xaal ay u sugnaatay waqaaran weynan iyo haybad wal xaal ayaadnan ka baqayn qad khalaqakum allaah uu idin abuuray adwaaran xaalado kala duwan uu idinku abuuray alam tarow miyaadnaan arag kayfa sida khalaqallaahu allah u abuuray sabca samawaatin toddoba samo toddobadaasoo dibaaqan isdaboolaya oo wa jacala alqamara dayaxa uu alla u yeelay fiihinna samaawaadka dhexdooda wa jacala ilaah waa yeelay alqamara dayaxa fiihinna samawaadka dhexdooda xaal uu ku sugan yahay nuuran iftiinu alla ka yeelay wa jacala shamsa qoraxdiina ilaah wuxuu ka yeelay siraajan faynuus wallaahu allah anbatakum wuxuu idinka soo dheliyo idinka abuuray min alardi dhulka xaggiisa nabaatan soo uma yuciidukum allah waydinku celinaa fiiha arlada oo markaad dhimataana laydinku aasaa wayukhrijukum waana idinka soo bixinaa cinda albacfi ikhraajan soo bixin aakhire marka laga gaaro waa laydinka soo bixinaa dhulka wallaahu allah jacala lakum alarda dhulkiiyuu idinkaga dhigay bisaadan gogol litaslukuu si aad u qaadaana u martaan minhaa arlada xaggeeda xaal ay ka ahaadeen subulan wadooyin wadooyinkaasoo fijaajan waasaca allah subxaana wa tacaala wuxuu nooga warramaa addoonkiisii rasuulkiisii nabiyullaahi nuux alayhi salaam inuu allah u dacwooday waxa uu dadkiisii kala kulmay oo dhibaato ah asagoo dhexdooda joogay sagaal boqol iyo konton sano oo uu diinka ugu yeerayey sagaalkaas boqol iyo kontonkaas sano asaaliibta dacwada usluub kastoo wanaag lagu gaari karo waa adeegsaday dadku isku mid ma maahan qaar haddii si guud dadka loo waaniyo wacdigaas u dhegaysana intaasaa saamayne wacdi guud waa adeegsado si guud u dadka ula hadlaa dadka gabalna waxay u baahan yihiin niqaash gaara ah. in lala fadhiisto lala niqaasho shubahaadka iyo waxa ku jira iyo shahwaadka laga ciilaajiyo looga jawaabo laga daweeyo ayadana waa adeegsaday oo tashkiilka fardigaana waa adeegsaday si guud iyo si gaaraba oula hadlo laakiin arrintaas wax weynoo amaraahu kama imaan in yar unbaa xaqii rumayday wuxuu yidhi subxaana qaala nabi nuux rabbi yaa rabbi rabbigaygiiyo innii aniga dacawtu waa u yeeray qowmi tolkayga habeen iyo wa nahaaran maalin habeen iyo maalin dacwo aan kala go' lahaynuu falam yazidhum uma ducaa'ii u yeeridaydii ilaa firaaran cararid min alxaqi ay ka cararaan maaha waaba ka sii dareen collaytan iyo dicaayad iyo dagaalamay bilaabeen markii hore waxba loo sheegin gaalnimadooda iska haysteen laakiin markii loo sheegay waa ka dareen oo maxay ku sii dareen gaalnimadii xarbi ay la dagaalamayeen xaq inay dicaayad ku furaan inay afla gaajeeyaan nabigu waa waalan yahay inay yidhaahdaan inay waxa weeyaan waa beenaalay yidhaahdaan inay dicaayad la dabagalaan ahlu xaqii ay ku sii dareen kufrigoodii xarbay kusii dareen muxaaribiinay noqdeen wa innii aniga kulamaa mar kastoo dacawtum aan ugu yeedho ilaliimaani war ilaahay rumeeya litakfira lahum si aad uu dhaafto mar kastoon ugu yeedho ilaliimaani ay ilaliimaani bika inay adiga ku rumeyaan war allah idin abuuray rumeeya litakfira lahum si aad ugu dembi dhaafto jacaluu waxay yeelaan asaabican farahooda fii aadaanihim dhagahooda lianlaa yasmacuu maa adcuu ilayh waxa weeyaan waxay ka gaareen cinaad iyo xaqdiidid mar alla markii nabi nuuxoo dhawaaqay maqlaane faraha dhagaha gelinaya waxay leeyihiin waa sixir si aan codkiisu iniin saamayn dhagaha faraha gashada si aan codkiisu iniin saamayn ninkaa warkiisu waa sixir waad saameeya waa iska dhegaysayd adugu waxay leedahay amaad dhegaysa waa ku saamayna markaad dhagaha faraha geli ah. dhagaha faraha gasho markaad warkiisa maqasho dhagaha farageliya ka carab saasay sameeyeen ilaa yomina haada waxyigaa shaydaandadaa ku socda oo xaqa inay dhagaystaan aan awoodin oo waxa weeyaan intaas inta loo sheegay weli dhegihii faraha ku haya wastakshow waana isku daboolaan siyaabahum dharkooda markii aan xaqa u sheegmaago madaxay marada ku duubanayaan madaxay marada ku duubanayaan lialla yarawni ay qaduu bihaa wujuuhum lianlaa yarawna si aysanba ii arkin bal adugu dhagax lahada bal dhagax lahada madaxay marada ku duubanayaan si aysan iigu jeedin kaas iska soconayaan sida waxaan ii wa asaruu waa daa'imayaan calaa maa hum fiihi min ashirki waalkufri alcadiim wixii ay awalba ku sugnaayeenoo gaalnimada iyo shirkiga kiiyay iska daa'imayaan oy ku adkaysanayaan waxba iska bedeli maayaan waxaas wacdi iyo waano loo sheega wastaqbaruu waa iska weynaysiinayaan can itibaaci alxaqi walinqiyaadi lahu xaqi inay raacaan waxay u arkaan liidnaan qof ka xaqa raacay qof liita nacas baa tahay abka iyo wowga waxaas kuma sugnaa jirin aabbaha maa qaldanaa saa lagugu qanciyey intaas wixii lagu soo socdaa qalad ahaa habaa kaa qaldan doqonnimaa kugu jirta doqonaad ku adkayso waryaa waxaagii saasay leeyihi waxoodiiya iskaga daa'imayaan maya taasu doqonnimo iyada ah ee qofku inuu taxaqa dhegaysto inta uu nool yahay fursadda ka faa'iidaysto qaladkii wixii ka qaldana ka haro saasa caqli ah waxayna ogaanayaan markay ilaahi hortagaanay qirayaan inaysan caqli lahayn wuxuu yidhi nabiyullaahi nuux calayhi salaam wastakbaruu waa isweynaysiiyaan mar kastoon xaqa u sheego istikbaaran isweynaysiin oo can itibaaci alxaqi walinqiyaadi low xaqa in la raaco loo hoggaansamo waa iska weynaysiiyaan uma inii aniga dacawtum waan u yeedhay jihaaran si caddaan mafcuul mulaq wey jihaaran si caddaanan ugu yeedhay oo ay maqlayaan oo arkayaan cod oo dadkoonan maqlayo uma inii aniga aclantu waan muujiyey sawtii codkayga lahum ayagaan u muujiyey wa asrartu waana ku qarsaday lahum ayaga israaran qarsi waa umu joojihaaran si cadan ula hadlo si gu dadka in loola hadlo si gaara ah hoose fii maa bayni wa baynahum mid mid anta ula fadhiistay aan si gaara ah hoos ula niqaasho si gaarahan ula niqaasho hoos inta ula fadhiistay aan si gaara ah mid walba gaar ula niqaasho uma innii aniga aclantu ey aclantu sawtii codkayga waa u muujiyey lahum gaaladii wa asrartu waana ku siraystay lahum ayaga israaran siraysi fii maa bayni wa baynahu hoosna waa ugu siraysta faqultu waxaan ku yidhi istakfiruu rabbakum rabbigiin dembidhaaf ka dalbada innahu rabbigiin kaana wuxuu ahaaday khafaaran mid dembidhaaf badan ayn liman taaba ileyh yursil waa dirayaa haddaad dembidhaaf ka dalbataan waa jawaab dalabkii istakfiruu rabbakum yursil waa dirayaa asamaaa roobka waxa weyan meelaha asamaa halkan waxaa loola jeeda almadar roobkiiyo alla soo diraya ee samada marfuuca waxa weyan sakfiga sare loolama jeedo sakfiga sare meeshii saasuu ku daboolan yahay ma socdo yursili samaa samadiiyu ilaahay dirayaa calaykum dushiinna roobkiiyu dirayaa midraaran xaal uu yahay mid darar badan waxa weeyaan mid oo isdabajoog aho mutataabica weeye mutataabicaoo darar badanoo ku celcelinaya wayumdidkum allah wuxuu idiin siyaadinayaa biamwaalin maalyaal wa baniina wiilal wayajcal lakum allah wuxuu idiin yeelayaa jannaatin beero geedal beerahaa baxaya cirkana ilaahay barakaaduu ka soo shuba oo roobu keena mararka gabal abaartu waa roob la'aan marna roobku waa da'ahe dhulkuusan wax ka soo saarayn barakaadka dhulkana alla waa idiin soo saara wayajcal lakum alla wuxuu idiin yeelaa anhaara webiyaal waa hadal aad u saamayn badan wuxuu u adeegsaday tarqiib iyo tarhiib dhinac waxa weeyaan iimaanku jeclaysiina hadday iimaan la yimaadaanoo daaco laga helo adduunka iyo caaqirada liibaanta ay ka helayaan uu jeclaysiina waa tarqiib war iimaanka la imaada toobad keena risqigiinna alla badina barakaadka cirka alla ka soo dejina barakaadka dhulka alla soo saara beeraha inin baxayaan xoolaha darara xoolihiinna maalkiinna badana caruurtiinna badane war ilaahay ka cabsada webiyaalka biyo keena beeraha baxa saasuu ku yidhi waa hadal aad u weyn waa tarkiib haadaa maqaamu dacwati bitarkiib alladhahu xaafid waxa weeyaan maqaamkan waa qofka in loogu yeero qaab oo jeclaysiin diinka la jeclaysiina oo loo sheegayo fawaa'idda degdega iyo kuwa dambo daaha ee iimaanka laga hela iyo daacada waxa laga helayo taasuu aad ugu booriyey aad ugu booriyey saas daraaddeed a'immada tafsiirka xaafidkuna waa ka mida waxay baraarujiyeen abaaraha haddii la doonayo in laga baxo faqriga caruur la'aanta dhammaan asbaabta ugu weyn waa istikfaarta istikfaarta qofku inuu istikfaarta badiyo oo uu dunuubtii horta ficlan uga fogo adoo dum dembigii ku dhex jira ku istikfaarashada dhexdeeda haddee toobadkeen maaha toobadkeen maaha waa inuu qofku inta dembigii ka fuqo kana shanlaayo inuu istikfaarta aad u badiyo roobka taasaa keenta risqiga waasacana taasaa ilaahay qofka ku siiya duriyaddayibaana saasa ilaahay qofka ku siiya kulligood aayaddan naskeeda wey wuxuu yidhi xaafidku walihaada yustaxabu qiraa'atu hadihi suurati fii salaati اlistisqaa lijli hadihi alaaya saas daraaddeeda waxaa la wanaagsan oo la jeclaystaa suuraddanba in lagu akriyo salaada roobdoonta roobdoonta in lagu akriyo maxaa yeelay waxaa ku jira istikfaartii wuxuu yidhi amiiruulmu'miniin cumar ibnu lkhadaab waxaa laga wariyey mimbarkuu kolay si uu roobdoon u sameeyo istikfaar unbuu ku gaabsado istiqfaar iyo aayaadka istiqfaarta inuu akhriyo oo aayaddaanu ay ka mid tahay markaasaa la yidhi maxaa dhacay aaway inaad roob doonaydaad noo sheegtaye istiqfaar saad u daldelayday ayaad iska soo degtaye wuxuu yidhi cumar ibnulkhadaab laqad dalabtu lkayfa bimajaadiixi asamaa allatii yustanzalu biha almadar roobkii waxaan ku dalbay xidigihii sanada oo roobka lagu dalbi jiray in lagu soo dejiyo macnaha asbaabta roobka lagu dalbado kii ugu weynaayaan ku dalbaday w luqa iyo qaaniinuu kula hadla asbaabta roobka lagu dalbado tii ugu weyneed oo ah istikfaarka waa waxa ugu weyn waa waxa ugu weyno addoonku risqiga ilaahay uga dalbado duriye ilaahay uga dalbado kulligood bal eh, alxaafid maxamed ibnu cali alkarji nukatulqur'aanka wuxuu ku sheegaa nin gabar waxaan ahayn uma dhala jir gabar umbaa unaatay nin shiiku u yimid nin wuxuu yidhi hal wiil ima ii dhalanaa marka wuxuu yidhi istikfaarta badeed istikfaartaa kugu yare istikfaarta aayaddan madan arag ah. faqultu istakfiruu rabbakum innahu kaana ghafaara yursili samaa calaykum midraara wayumdidkum biamwaalin wabaniin istikfaartii usaynta qabta wiilashiia soo daateen marka kolligood aayadda waata waa sheegayda marka haddana dacwadii dhanka kale u kala hadla oo waa maxay tarhiib cabsigelin hadday diidaan tawxiidka iimaanka daacada alleh cuquubada degdega iyo cadaabka aakhiro ka dhalanaya cabsigelin dhinac kale labadaa dhinaco waa qaabka qur-aanka u hadlo waa qaabka ambiyada wuxuu yidhi nabiyullaahi nuux calayhi salaam maa lakum maxaa idiin sugnaaday laa tarjuuna xaalo aadnan ka baqayn lilaahi allah xaalu u sugnaaday waqaaran weynayn maxaa idinku xambaaray sababka idinku xambaaray waa maxee ilaahay cadamadiisa inaadnan ka baqayn ood iskaga dhiiranaydaan khaaliqa daqiiqada iyo biiqsi kasta wuxuu doono kugu samayn karo ee cuquubo adduun iyo cadaab aakhira maxaa keenay inaad ka baqi weydaan ood ku dhiirataan oo caasidaan oo indhihii uu ku siiyaaad ku caasido dhegihii ku caasido caqligii ku caasido oo xooggii ku caasido xoolihii ku caasido seed ugu dhiiratan ilaah ma caqliganna iyo dareenkiinnu halkuu aaday marka rabbigii ku abuuray aad ku dhiiranaydo inaad nimcadii uu ku siiye ku caasido maa laku maxaa idin sugnaaday laa tarjuuna xaala aadnan ka baqayn ay laa takhaafuuna xaal aadnan ka baqayn lilaahi allah xalay u sugnaatay waqaaran ay cadamatan weynayn waqad khalaqakum walxaal ayaadnan ilaahay ka baqayn qad khalaqakum uu idin abuuray adwaaran xaalado xaalado xaalan bacda xaalin maxaa loola jeedaa xaalado min nudfatin uma min calaqatin uma min mudqatin marka afartan maa afartan habeen waxa weeyaan waxaad ahaydeen dhibic meni haddana afartan kale ad waxa weyaan dhiigaad ahaydeen afartan kale cad hilibe kadibaa naf laydinku abuur ilaahay sidaas isagoo idiin abuuray oo idiin soo barbaariyey aadnan ka cabsayn haddana alam tarow miyaadnaan arag awoodda alle tusa allah ay caasinayaan awooddiisu ku baraarujinaya alam tarow miyaadnaan arag kayfa sida khalaqallaahu allah u abuuray sabca samaawaatin ciraryaal toddobaa ciraryaalkaasoo dibaaqan isdaboolayo toddoba dabaqoo isi saaran oo midba mid daboolayo wa jacalalqamara dayixi ilaah wuxuu yeelay fiihinna samaawaadka dhexdooda gudahooda xaaluu ku jiro nuuran nuuraa alla ka dhigay iftiina alla ka dhigay dayxuu samada samaawaadku ku jira samaau dunya uu ku dhex jira fiihinna samaawaadka uu ku jira haddii layidhi samaau dunya hadduu ku jira dee samaa dunya samaawaadkii ka midta samaau dunya unu ku jira taasna macno weyna ka soo baxa oo waa maxay samaau dunya shaydaan ma tegi karo samaau dunya shayaadiintu cag ma dhigi karaan dambaabura u taagan saas markay u soo dhowaadaan gantaala ku dhaca shayaadiinta shaydaanna waxaa la yidhaahdaa ama jinni ha ahaado ama insi ha ahaadee qofka maaridka ah madaxa adagoo xaqdiidka qof sidiisaba maarid ah gaal kaafir oo maarid ah oo xaqdiid ah cagaha ma dhigi karo taas daraaddeed maxaa soo baxay dayaxa korkiisaan tegay kidbi wey kidbi wey ma tegi karaan cagana ma dhigi karaan gantaala ku dhacay kadaabiin wey shayaadiin cagaha xataa mali xataa uma dhowaa karaan gantaalaha u diyaarsan dhammaan shayaadiinta loogu talagalo ma shaydaana tegi kara samada dayuxuna samadu ku jiraa meel dhow maaha meesha uu dayux jooga korkiisaan tego waa soo saaninnay safarka labaadna biyaan ka soo fiiraynaa xoogaa cimiladaa xumaatay meel loo guuro si loo helo biyihii waa la soo arkay bal waa soo dhadhamayna waa iska sheeka barley adaa laguu sheegaya waxaas iyo waxaan qur-aan aqoon ilaa wuxuu yidhi subxaana wa jacalalqamara dayixi ilaa wuxuu ka dhigay fiihinna samaawaadka dhexdooda xaal uu ku sugayo halkaasku dhex jiro nuuran iftiinuu ilaahay ka dhigay wa jacala shamsa qoraxdana siraaja ilaahay xakiim wey alla xikmad badan dayaxaas xidig wey qoraxdiina waa xidig labadii iftiinay leeyihin isku iftiin maaha labadooda isku iftiin maaha iftiinkoodii waa la kala duway dayaxa waa nuur qoraxda dayaxeedu waa iftiin xoog badan sababto ah haddii labadooda isku mid laga dhigi lahaa lama kala garteen habeen iyo maalin habeen iyo maalinka isku darsamil waxaana weeye ilaahay wuxuu ugu talagalay maalinkana in lagu shaqaysto oo wax lagu barto oo lagu adeegto habeenkiina lagu nasto ilaahay marka waa alla xikmad badan iftiin haddii loo baahdana wax lagu qabsan karo lagu soco karo haddii loo baahdana aad adhurdi kartoodan kulayl iyo dareemen iftiin weyn ah laga dhigay dayax qoraxdiina iftiin xoog badanoo in lagu soo jeedo loogu talagalay si wax loogu qabsado waa alla xakiim wallaahu allah ambatakum waa idinka soo dheliyey min alardi dhulka xaggiisa nabaatan soo dhalin ilaahay caradu idinka abuuray oo nebi aadana carada laga abuuray uma yuciidukum allah waa idinku celinaa fiiha arlada cinda almowt markaad dhimataan halkaasaa laydinku aasaa wayukhrijukum allah waa idinka soo bixinaa arlada cinda albacfi maalinta qiyaamaha ikhraajan soo bixinuu idinka soo bixina wallaahu allah jacala lakum alarda dhulkii wuxuu idinkaga dhigay bisaadan gogol iskaga seexo iskaga soco meel masjid ka dhigo meel guri meel suuli meel wado meel tukaan meelba wax ka dhigo litaslukuu si aad u qaadaan minhaa arlada xaggeeda xaal ay ka ahaadeen subulan wadooyin wadooyinkaasoo fijaajan waasaca tan kale ilaahay kama dhigin wax isku wada xihan bal fiiri ilaahay raxmadiisa geeda iyo buuro isku xidhan maahan wadooyin waaweyn u sameeyo la qaado buuruhu hadday socdaan waa kala go'ayaan si looga dhex duso geedihii waa kala go'an yihiin ilaahay baa ugu talagalay alla naxariis badan oo ah na dhahaya war raxmaddaydaas iyo risqigaygaas iska ku nacfiya oo iska dhuuqa anigana i caabuda wey qaala nuuxun qaala nuuxu nabiyullaahi nuux wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigaygiiyo innahum qoomkaygii casownii waa ay caasiyeen watabacuu waxayna raaceen man qof qofkaasoo lam yasidhu uusan u siyaadin maaluhu maalkiisa waa waladuu carruurkiisa ilaa khasaaran tacaba'ay un maahane wa makaruu way maleegeen makran makri makrigaasoo ku baaran oo weyn وqaaluu waxay yidhahdeen laa tdaruna ha ka teginina laa tadarunna ha ka teginina aalihatakum ilaahyaalkiinna walaa tadarunna ha ka teginina wadan ilaah magaciisa wadin la yidhaah walaa suwaacan midka suwax la yidhahna ha ka teginina walaa yaquuha ilaaha yaquuh la yidhaahdo ha ka teginina wayacuuqa lagu magacaabana ha ka teginina saasay gaalo ku taliday waqad adalluu uu yidhi nabiyullaahi nuux waqad adalluu gaaladu way lumiyeen kaiiran dad fara badan walaa tasidi aalimiina ilaahow daalimiinta ha u siyaadin ilaa dalaalan lumid ay sii lumaan maahane ilaah wuxuu nooga warramay subxaanahu wa tacaala nabiyullaahi nuux calayhi ilaahayna u sheegay inaysan hadda kadib rumaynayn annahu lan yu'mina min qowmika ilaa man qad aamana qoomkaaga hadda ka hor intii ku rumayday maahane cid kale ku rumayn maydo markii loo sheegay markaas oo uu ka quustay ayuu habaaray ilaahayna uga dacwooday subxaanahu wa tacaala qaala nuuxu nabiyullaahi nuux wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigaygiiyo innahum qoomkaygii casownii waa ay caasiyeen watabacuu waxay raaceen man qof qofkaasoo lam yasidhu uusan u siyaadin maaluhu maalkiisa iyo wawaladuu carruurtiisu ilaa khasaaran tacaba-ay maahane ilaa khasaaran ay ilaa dalaalan fi اddunya wa cuquubatan fi اlaakhira dad maalkii ilaahay siiyey iyo caruurtii ilaahay siiyey macnaha nacfigii iyo nimcadii ilaahay siiyey ku kibray ku qooqay baadinimo adduun iyo cadaab aakhire ka kororsaday nicamka alle waxaa la rabaa inaad uga shukrido ood cibaadadiis iyo daacadiisa u adeegsato si adduunkana alleh kuu hanuuniyo aakhirana jannadiisa kuu dejiyo oo aad nimco ka korsato nimcada nimco nimco ku gaaraa lagaa rabaa laakiin haddii ilaahay nicamka uu ku siiyey ad asagii ku siiyey ku caasiday waa ku qasar sababtoo ah caasintaas waxay keenaydaa cuquubo adduuno degdega ah iyo cadaab aakhiro waad ku khasaartay marka nimcadii alla ku siiyey kama aadan faa'iidaysan dad nuucaasay raaceen marka wa makaruu waxay maleegeen kuwa wamakaruu waxay maleegeen makran makri makrigaasoo kubaaran weyn kubaaran kabiiran u lamidi kubaaran kabiiran wuxuu idhi xaafidku carabtu waxay tidhahdaa amrun cajiibun wa cujaabun wa cujaab waa isku mid amrun cajiibun arrin la yaab leh arrin cujaabun oon jiimka la shidin iyo ayadoo la shida cujaab waxaa la mid ah waxay yidhahdaan wa rajulun xusaanun nin wanaagsan wa xusaanun wajumaal mid qurxoon wajumaal bitakfiifi watashdiidi tanna waa sidaasoo kale kabiiran kubaar kubaar waa isku mid waa mid weyn w mid weyna badan kabiir kubaar kubaar waa isku mid weyn makri weyn ay mareegeen makri weyn ay mareegeen xal loola jeedaa wamakaruu waxay u maleegeen makran makrigaasoo kubaaran weynan badan biatbaacihim dadkii raacsanaa fii taswiilihim lahum biannahum cala alxaqi waalhuda hogaamiyaalka kufriga iyo shirkiga maahan inay leeyihiin dadka raacsan annagu waa qaldannahay ambiyada iyo inta raacsanaa toosan dhihi maayaan waxay leeyihiin annagaa toosan annagaa saxan ab iyo awowo wixii laga soo gaaray aan ku sugan maahay kuwaanuna waa dad inxiraafay oo leexday oo bidcoolayaal oo shaydaan ku cayaaray oo wax cusub la yimid saasay leeyihin marka waa u qurxiyeen dadkoodii gaalnimadiiay u qurxiyeen waxay samaynayaan inay gaalnimadii waxay leeyihin waxaaba inkun filanba inay qaldan yihiin annaga waxaan daba soconnaa wixii aan awowyaalkeen ka soo gaarin ilaahyaalkii aabbayaalkeen caabudi jireen culummadii saalixiinta ay la caabudi jiraan weli caabudayno ayaguna kuwaasay leeyihin ha laga tago soo ma jiro sidaasay ku yidhahdeen waa sida ilaahay suuratu saba uu ku yidhi bal makru leyli wanahaari id ta'muruunana an nakfura billaahi wanajcala lahu andaada aakhiro markii la tago ay iska calaacalayaan dadkii la hogaamiyey atbaacda iska haya iska daba socday hogaamiyeyaalka kufriga iyo shirkiga iska calacalaya ayleyn makriyaad noo samaydeen markaadna amraydeen inaan ilaahay ku kufrino oo aan u samayno shariik nid inaan u samayno maalintaasaad makri noo samaydeen balaayaad maleegayda habeenkii o dhan ta fadhiisataan aad leedihiin dadkii waan alku haystaa xaan ku qancinnaa markaasaa shaydaanku wuxuu idiin waxyoodo aad subaxdii noo sheegayde fiiri marka makrigii makriga ugu weyn waa maxee dadka in lagu maaweeliyo la yidhaahdo war ilaahyaalkeennii aan soo gaarnay lagu soco jiray dariiqaas yaan laga leexan wa qaaluu waxay yidhahdeen waa kuwii madaxda ahaa laa tadarunna shacabkii iyo atbaacdii ayay waxa weeyaan makri u samaynayaan oo ay gaalnimadii u qurxinayaan wa qaaluu waxay yidhaahdeen hogaamiyeyaalkii laa tadarunna ha ka aalihatakum ilaahyaalkiinni aad caabudi jirteen walaa tadarunna gaar ahaan ha ka tegnina waddan ilaaha lagu magacaabo waddi walaa suwaacan ilaaha suwaac lagu magacaabana ha ka teginina walaa yaquuha ilaaha yaquud lagu magacaabo asna ha ka teginina wa yacuuqa kan yacuuq lagu magacaabana ha ka tegnina wa nasran ilaaha nasri lagu magacaabana ha ka tegnina maxay ahaayeen ilaahyaalkan xaafidku halkan ku keenay imaamu bukhaari saxiixiisuu ku wariyey cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi saaratil awthaan horta sanamyadan shanta waa kuwa adduunka ugu badanoo la caabuday banu aadan gaaloobay waa kuway ku fidnoobeen nebi moxamed sala allahu calay wasalam markii la soo diray carabtu kuway caabudayeen ayagay ahayd waa kana xadiidkeeda haddaa dul taagan sowma jeedin cabdullahi ibnu saarat اlawhaanu allatii kaanat fii qowmi nuux fi lcarab bacdi sanamyaalkii qowmu nuux kadib waxay u soo wareegtay carabta amaa waddi miya ilaahi waddi la dhihi jiray fa kaanad likelbi qabiilada reer kelbiyaaba caabudi jirta waa la yaqaana qabiiladaas carabta reer kelbi a caabudi jirtay bidowmati jandal meesha la yidhaha halkaasuu ooli jiray sanamkaas iyadoo wadin la yidhaah wa amaa suwax ilaaha la yidhaha fa kaanat lihudayli qabiilada reer hudayl cabdullahi bn mascuud ka dhasha caabudu jirtay wa amaa yaquud miya fa kaanat limuraad qabiilada reer muraada waagii hore caabudi jirtay uma libani qudayf kadibna reer bani qudayfa ka dhaxlay oo caabudi jiray biljuruf meesha la yidhaha magaceeda cinda sama halkaasay u ooli jir sanamkaas amaa yacuuq fa kaanad lhamdaan qabiilada reer hamdaana caabudi jirtay wa amaa nasri miya fa kaanad lximya liaali dii kalaac waxa weeyaan qabiilada reer ximyara caabudi jirtay maxay ahayd ilaahyaalkan marka oo gaalnimadu ka bilaabatay iyo shirkiga ayna ku dhammaatay maxay ahaayeen cabdullahi bni cabaas wuxuu yidhi wahiya asmaau rijaali saalixiina waa rag saalixiin ah magacyadood raggaasoo min qowmi nuuxin qoomkii nabi nuux loo diray ka mid calayhi salaam rag saalixiin ah oo qowmu nuux qoomkii nabi nuux loo diray ka dhashay ahaayeen maxaa keenay marka in la caabudo awliyadan ilaahay falamaa halakuu markay dhinteen saalixiintan shantaa owxa shaydaanu ilaa qowmihi shaydaanaa tolkood u waxyooday anin sibuu majaalisihim allatii kaanuu yajlisuuna fiihaa ansaaba wuxuu ku yidhi shaydaankii dadkan saalixiinta ayaan la halmaamin meelihii ay fadhiiso jireen oo ay ku cibaadayso jireen taallooyinka taaga nin walba asagiyaa lasoo sawira sawiraa la samaynaa asagii u eg eh. sawirkaasaa meesha la dhiga saasaa laydinka rabaa huy halkii biasmaa'ihim magacyadoodiina u bixiyo taallada magaciisa u bixine axmed gurey waxa weeyaan sayidka dhagaxtu magaciya siine ah, taallada qofka iskalaha lagu magacaaba magaciya siinayda saasaa laydinka rabaa huy marka shantan weli waxaa la kala dhihi jiray wadi iyo suwaax iyo yaquud iyo yacuuq iyo nasri shantii taallaa lagu magacaaba shantii magac marka shantii taal aa lagu magacaaba falam tucbad dadkii marka meesha iyagu taallada dhigay oo ogaa geed iyagu ay soo qoreen inuu yahay ma caabudin wakhtigaas lama caabudin keliya waxay dhihi jireen oo shaydaanku u sheegay waxa taallada loo dhigaa waa xusuus dadka inaan la iloobin dad qiimo badanay ahaynoo saalixiin oo awliye ilaahay inaan la iloobin oo la soo xasuusto oo weliba marka la xasuusto daacada lagu dadaalo waa arkay salaatuleydkiiya kugu soo dhaca uu tukan jir waa arkay qur-aan akhriskiisa adkaartii iyo wardigii waxa weeyaan soonkiisa khayraadkiisia kugu soo dhaca markaasaa daacada ku kace saasaa laga rabaa wiil shaydaanku ma shaydaana tala fiican keena wuxuu og yahay raadka ka dhalanaya ee shaydaan kayrka dadka uma sheego marka wuxuu yidhi falan tucbad xataa idaa halaka ulaa'ika dadkii yiqiinoo meesha saaray taallooyinka markay dhinteen wa tanasakha alcilmi cilmi intuu jiro dadkuma baadiyoobo jahli markuu yimaadaa la baadiyooba cilmigii markuu baaba'ay cubideed markaasaa la caabuda taas maxaad ka ogaatay masaladay culummada ahlusunna waljamaaca yidhaahdaan gaalnimo iyo shirki asal maxaa u ah dad saalixiinoo lagu fidnoobay gaalnimo iyo asal maxaa u ah gaalnimada asalxaa u yahay shirkiga masawirka taallooyinka la weynaynayo oo dadka saalixa marka qof saalixa oo lagu xadgudbay iyo masawir iyo qabri lacag fadhiistaa gaalnimo asal u ah saddexdaas wey saddexdaasaa gaalnimo asal u ah qabri lacag fadhiyo la weynaynayo asaga wax laga rabo qabriga waa loo yimaadaa waa loo duceeya waa la siyaartaa waa laga taga isagaa loo duceeya sida nebigu yeeli jiray sala allahu calayh wasalam laakiin haddaad asaga ag fadhidood weynaydo ood asaga wax ka sugaydo roob markii la roob waali way qabuuraha noo dhiga wa abaaraa dhacday qabuuraha noo dhiga war colaad iyo cuduraa batay qabuuraha noo dhiga oo ayaga wax laga doono waa la halaagsan waa la halaagsan ummaddaas waa ummad baaba'day ee waxaa la rabaa ayagii waa dad walaalahan muslimiinoo dhintaye loo duceeyo ta la tago qabriga agtiisa la istaago sida nabigu dhihi jiray loo duceeyo assalaamu calaykum ahla diyaari min almu'miniina wاlmuslimiin waina in sha allahu bikum laaxiquun yarxam اllahu اlmustaqdimiina mina wاlmustaakiriin nas'al اllah lana walakum caafiya allahuma maqfir liahli lqubuur sida nabigu ugu duca jira loogu ducayey sal allahu calay wasalam waa addoommo ilaahayo qabri yaalla waxay ku sugan yihiin ma naqaan ilaahay ay yaqaan annagiyaa ducay karan in loo duceeyo waana sida mu'miniinta lagu yaqaan waa raadka ambiyada laakiin ayagii wax loo doonta waa dariiqii gaalnimadu ku timid asalka ayd waqad adalluu faacilka waxaa loo celinaa gaaladii qaadatulkufri washirki wey hogaamiyaalkii wey waqad adalluu way baadiyeeyeen oo waxay ku baadiyeeyeen bian amaruuhum bicibaadatiha inay amreen saalixiintan in la caabudo waqad adalluu way baadiyeeyeen hogaamiyeyaalkii kaiiran dad fara badan walaa tazid ilaahaw ha u siyaadin addaalimiina mushrikiinta ilaa dalaalan baadi un maahane waa habaaray waa sidii nabiyullaahi muuse calayhi salaam u habaaray rabbanadmis calaa amwaalihim washdud calaa quluubihim falaa yu'minuu xataa yaraw alcadaab alalim ilaahayow maalkooda baabi'i quluubtoodana ilaahu qunful ku dhufo ilaa ilaahayow waxaan kaa baryay inaysan iimaan laga helin ilaa ay cadaabka indhaha saaraan markaas lagaba aqbali maa cadaabka ay arkaan mogta ha iimaan laga yeelima waa tii fircoon ku dhacday marka way habaareen sababtoo ah waxay ambiyadaasu arkeen dadkaanu dad mucaanidiin ah xaqu u caddaaday ee aan xaq yeelayn inay yihiin weliba nabiyullahi ibnu allahba u waxyooday inuusan dadkaanu aysan rumaynayn ilaahay wuxuu noo sheegay baryadii nabigiisa inuu aqbalay uuna halaago baabashay uu baaba'shay gaaladii mimaa khadii'aatihim dembiyaalkoodii dartiis kufriga khadii'a waa laydhaha marka la ydhaha khadii'a gaalnimada waa ku jirta gaf wey waa khada khadii'a marka lu yidhaha gaalnimada ugu horraysa khadiicada ugu khatarsanba wey mimaa khadiicaatihim dembiyaalkoodii dartood uqriquu waa la maasheeyey cirkana biya laga keena dhulkana biya laga soo furay fa udkhiluu waxaa la geliyey naar markay naftu ka dhacday inta laga taxaaday biyihiiya naar loo taxaaday falam yajiduu ma aysan u helin lahum lianfusihim nafafyaalkooda min duunillaahi alla kayrkiis xaal uu yahay ansaaran gargaarayaal ma aysan helin ay lahaayeen yaan laga teginoo ha la caabudo cadaabka alle markuu soo degay kama aysan difaacin wa qaala nuuxu nabi wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigaygiiyow laa tadar uga tegin cala alardi dhulka korkiisa min alkaafiriina gaalada xaala uu ka yahay dayaaran hal mid ilahu uga tegin innaka adiga in tadarhum haddaad uga tagto ilaahayo yudiluu cibaadaka addoommadaabay baadiyaynayaan walaa yeliduu mana dhalayaan ilaa faajiran faajir un maahane faajirkaasoo kafaaran gaalnimo badan rabbi yaa rabbi rabbigawiyo ikfirlii ii dhaaf weli waalidaya labadayda waalidna u dhaaf weli man dakala qof alla qofkii gala beytiya gurigaygana alla u dambey dhaaf mu'minan xaal uu yahayna guriga gala gaal loo ducayma gurigu kastuu gale welilmu'miniina ragga mu'miniintana alla ugu dambey dhaaf wlmuminaati gabdhaha muminaadkaana ilaahu u dembi dhaaf walaa tazidi aalimiina gaalada aalimiinta allow ha u kordhin ilaa tabaaran baaba maahane baaba ilaahay wuxuu noo sheegaa inuu aqbalay baryadii nabigiisa calayhi salaam habaarkii uu habaaray na uu u aqbalay gaaladiina uu baaba'shay mimaa khadi'aatin dembigooda dembiyaalkoodii waxaa naloo sheegaa waxaa halaaga cuquubada adduunkeena iyo cadaabka aakhiro mimaa khadii'aatihim gafafyaalkoodii dartiis oo kufriga iyo macaasida ahaa uqriquu aa loo fa udkhiluu haddana waa la geliyey fada fiiri waa iyo tacqiib markii koowaad halaaga alla ku riday markii naftu ka dhacday isla markii arwaaxdooda naarta loo tacaabo fa udkhiluu waa la geliyey naara falam yejiduu ma helin lahum lianfusihim nafafyaalkooda min duunillaahi alla qayrkiis xaal uu yahay ansaaran gargaarayaal nimanka adduunka laga fujin waayey ilaahyadan halagu dheganaado gaar ahaan shantaas ninoo saalixiintaa markii halaaggii ilaahay uu yimid axad u gargaaro waa la waayo alla qayrkiisa alle agtiisana wanaag uma yaalo gargaarka sugi maayaan wa qaala nuuxu nabiyullaahi nuux wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigaygiiyow laa tadarha uga tegin cala alardi dhulka korkiisa min alkaafiriina gaalada xaaluu ka mid yahay dayaaran hal mid dayaaran waxaa loola jeedaa waaxida laakiin dayaar asalku wuxuu yahay alladii yaskunu daar qofka guri degana la yidhaha dayaar alladii yaskunu daar laakiin hadda waaxidana loola jeedo hal mid ilah waa ka reebin ama guri ha deganaado ama dariiq ha deganaado maxaa yeelay muxuu habaaraa wuxuu yidhi innaka adiga ilaah in tadarhum haddaad ka tagto yudiluu waxay baadiyaynayaan cibaadaka addoommadaada inta yartahay mu'miniinta intaasayba sii fidnaynayaan iska da ayagu inay xaq rumeeyaan walaa yeliduu mana dhalayaan ilaa faajiran faajir maahane faajirkaasoo mid dembi badana ah faajirkaasoo kafaaran gaalnimo badan see ku ogaaday inaysan dhalayn hadde allaaba u sheegay ah, mar dambe mid ka mida ah ayaga inuusan rumaynayn tan kalena waa tijaabiyey waxaa la yidhi mid kastoo ka mida qoomu nuux gaalada markuu duqoobo caruur hadduu dhalo caruurku soo wada nabi nuux ag keena wuxuu leeyaha ninkaas ma ujeedaa aabbeeyaa iiga digay waa nin waalan waa kadaab ninkaas waa nin been badanaa ninkaas iska ilaali saasuu leey mar alla markuu caruur dhalo waa soo wada fiiri markaasuu leey ninkaas aabbeeya iiga digay waa beenaale wax uu sheegaha ka dhegaysa waa weelanye saas u qayliyaaya markaan arkay ah, iska ilaali ninkaas marka carruurtooda wax lagu dheefima isbaaray u dhigteen dhagahay faraha garsanayaan caawoo dhan dhawaaq maba ku maqla dhagaha fara ugu jira in dhulka laga dayro marka aadantu ku jirta rabbi ikfir lii ilaahayow aniga ii dembi dhaaf weli waalidaya labadayda waalidna u dhaaf weliman dakala beytiya gurigayga qof alla qofkii galana ilaahu u dhaaf muminan xaale uu yahay mumin walilmu'miniina ragga mu'miniinta ilaah u dembi dhaaf walmu'minaati gabdhaha mu'minaadkaana ilaah u dembi dhaaf alaxyaai minhum walamwaat wey inta dhimata iyo inta noolba walaa tasidi adaalimiina daalimiinta ilaahayo ha u siyaadin ilaa tabaaran baabba maahane ducadaas markaa xaafidku waa baraarujiyey aaday u wanaagsan tahay in lagu ducaysto oo sidaas caam looga dhigo qofka muslimkaa markuu ducaysanayo laba shayba waa muhiim ducada naftaadaa laga bilaabaa nabiguna saasuu ahaa rabbi kfir sidaas u nabiguna markuu cid u ducaynaa naftiisuu ka bilaabi jir tan labaadoo muhiimkaana waxay tahay waalidka inaad mar walba u ducaydo maadaama alxamdulilah ilaahay ugu manaystay waalidiin muslimiin ah qofka kasta oo waalidkiisii muslim yahay waa inuu waalidka u duceeyo oo naftaadaba aad ku xijido tan kalena dadka mu'miniinta dhammaan inaad u ducaydo weliba liibaan weynaad ka helaydaa laba shay koo waxay tusaydaa dadka muslimiinta qofka u ducaynaa inuu muslim dadka muminiinta sifaadooday ka mid tahay suuratulxajnan ku soo mara waa calaamad tusayda qof fiican tan kaleetana mar kastood qof walaalkaa u ducaydo malagaa wuxuu leeyahay aamiin walaka milu qofkaad u ducaynaydana allah u aqbalo adna intoo kale ad marka aaday u fiican tahay ducadaas waxa weeyaan ambiyadaas ilaahay in lagu daydo sidaas loo ducaysto wallah subxaana wa tacala aclam sala allahu waslama wbaaraka cala nabiyina maxamed